bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahuu qowlii qaala naadimu raximahu llah baabu calaamaati alkhafdi khafdadu calaamadaha ay leedahay baabkii iyo meeshii lagaga waramayey hada maxalu calaamat lkhafdi alatii biha ndabaad kasrun wayaa-un uma fatxatun faqad فاkفض بkسر ma min الأسmاع curiif في rفعه bالضم حayثu ينصرف واkفض bya kula ma bha نصيب والخمسة الأسmاء بشharطha تصب واkفض بفتح kula ma lm ينصرف mima بوصف الفعل sاara yتصف بأn yxuز الاسم ciلتين أو ciلة تغني عن اثنتين فألف التانيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي qad انتهى wlcilatan lwصf maca cadlin curiif o wasni ficli aw binuunin walif wahadihi halaaثu tamnacu lcalm wazada tarkiiba waasmaء alcajam kadaka taaniثu bima cada lalif fain yudaf aw yaأti bacda alsurif baabu calaamaati اljazmi wاljazmu bاlafcaali bالsukuni aw xadfi xarfi cilati aw nuuni faxadfu nuuni rafci qadcan yalzamu fi lhamsaةi اlafcaali xayثu tujzamu وبالسكون زم مضارعا سليم من كونه بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو أليف وجزم معتل بها أن تنحذف ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا فالنحو يغزو يهتدي يخشى ختم بعلة وغيره منها سلم وعلة الأسماء ياء وأليف فالنحو قاض والفتى بها عرف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قاض يظهر وqdaruu ثaلaثة الأqساam في اlmimi qbla اlyaءi min غulaami wاlwaawu fika muslimiya dmiraat wnuunu fi latublawna qudiraat waxaynu ku guda jirnay baabkii baabu macrifati calaamaat اlإcraab gaar ahaan waxaynu soconay khafdada iyo khafdadu calaamadaha ay leedahay ee lagu garto waxaynu qaadanay oo sheekhu inu yidhi calaamaة اlkhafdi alatii biha ndabd kasru wayaa-un uma fatxaة faqad kasrada calaamadaha lagu yaqaano ee weeyaan lagu koobee lagu dabdiyaay waa saddex calaamadood mid kasraa la ydhaahdaa midna ya-baa la ydhaahdaa midna fatxaa la ydhaahdaa kasre sheekhu raximah llahu tacaala wuu inoo waramay mawaadicda iyo boosaska ay degto wuxuu inagu yihi saddex meelood kasre ka eeg ismi mufrada oo munsarifa jamcu tagsiir munsarifa iyo jamcu lmu'anath asaalim saddexdaa mawdic ayaa loogu hagaagaya kasro marka ay joogto xaalatulkhafda waxaa ku xigtay ya ya-dana wuxuu ugu xigsiiyey nagayn idhi liannahaa bintulkasra waa kasrada inanteeda litawaludihaa canhaa cinda alishbaac marka kasrada la dhargiyo dee ya baa ka dhalata iyaduna saddex meelood bay noo degaysay jamcu lmudakar asaalim iyo almuhanna iyo alasmaa alkhamsa saddexdaasa iyaduna degtoo loogu hagaagaya waxaa inoogu dambeeyey fatxo oo ah calaamadaha tii u dambeysay iyaduna waxay degtaa laba meelood bay noo degtaa labada meelood oo ay degayso waa labadii inoo soo hadhay waxaynu haysanaa lix mawdic sooma lix mawdic iyo laba calaamadood maxaa isku hadhay marka hal calaamo ah iyo dee laba mawdic sababta oo ah khafda waxay gaar ku tahay sideedii mawdic ee asmaabu ay lahaydun limaada dee ficil lama khafdiyo sheekh hori noo soo sheegay soo ma horu inoo soo sheegay wlkulu ayr اjismi fi asma yac wakuluha fi ficli wlkhafdun tanac halkaasaynu kusoo marnay marka asmaada afcaasha iyada lama khafdiyo maadaama oo aan afcaal la khafdin asmaadii ay noo soo hadhay asmaadu waxay ahaayeen ismiga daahirkii sideed buu ahaa sideediiba keliya waxaad degi doonta oo qaybsanaysa dee maxay khafdo calaamadeheega markaa lix mawdic iyo laba calaamadood baynu haynaa waxaa inoo hadhay hal calaamo ah iyo laba mawdic waa alsmu almufradu aladi laa yansarifu iyo jamcu tagsir aladi laa yansarifu labadaa mawduc waxaa loogu hagaagayaa xaaladan fatxaa degaysa wuxuu yidhi sheekhu ban yaxuuza ismu cilatayni aw cilatan tugni can inatayni soo alkaa bartaas ku joogay la tahay watisaafuhu ku sifowga ismigu uu biwasfi lficli ficil wasfigii iyo tilmaantii xaasilun wuxuu ku xasilayaa itisaafkaasi bian yaxuuza inuu koobo alismu ismigu inuu koobo cilatayni laba cilo inuu koobo aw cilatan aw bian yaxuuza ama inuu koobo alismu ismigu inuu koobo cilatan cilo inuu koobo ciladaasoo waaxidatan keliya ciladaasoo tuqnii ay tuqniika kaaga filaan oo kaa kaafin ay hiya ciladu can itnatayni laba cilo kaaga filaan wuxuu leeyahay sheekhu ila waxaanu kusoo guda jirnay ismigii maalayansarifka ayuu noo bilaabay e ismigu sidee buu ugu sifoobaya wasfulficli wuxuu ugu sifoobayaa bu yidhi waa inu laba cilo koobo halkan maalayansarifku wuu ka gudagelaya tacriifkiisa waxaa la dhahdaa ma jtamaca fiihi cilataani min cilalin tiscin tarjicu ixdaahumaa ila lafdi wاlأkhraa ila almacna aw ma fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama cilatayn waa waxa laga helo laba cillo labada cillo waxay ka mid yihiin sagaal cilo laba cila laga helay laba cudur oo ka mid a sagaal xanuun mid laba laba ka mid a midi waxay u noqotaa lafdiga midna waxay u noqotaa macnaha ama waxaa laga helay hal cilo oo joogsan karta laba cilo meeshood tacriifkiisu horta waa ka waa majtamaca fiihi cilataani farciyataani min ilal min cilalin tiscin tarjicu ixdaahumaa ila lafdi wاlأkhraa ila almacna aw ma fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama cilatayn hada huwa tacriif alsm aladi laa yansarif tacriifkiisu waa ka haddaba wuxuu shabahayaa ficil buu shabahaya haddee labadaa cilo laga helo ismigii labadaa cilo haddii laga helo ama laga helo halkaa cilo la tanwiinin maayo kasrana lagu khafdin maayo waynu fahnay soo ma kamaa ana yadkhuluhu ljaru wala tanwiinu sida ficilkaba aan he loo jar ahayn loona tanwiinin ahayn ayaa ismigiina laga ilaalinaya labadee laga ilaalinaya waa la jeri laakin dee lagu jeri maayo kasro ee fatxa lagu jaraya lana tanwiinin maayo waclam ana fi lficli cilatayn waxaanad ogaataa ficilka laba cilo ayaa ku guda jira ixdaahumaa lafdiyatun wahiya ishtiqaaquhu min almasdari wاlأkhraa macnawiyat wahiya اxtiyaajuhu ila alfaacili ficilkii laba cilo ayaa ku guda jira labada cilo ku jira waa maxay midi waa cila lafdiya xagga lafdigay unoqonaysaa waa dhambalashada ama dheegashada ama kasoo qaadashada laga soo qaatay master oo ismiya markaa ficilkii waa mushtaq masterkiina muxuu noqonayaa ismiga ahaa mushtaqu minhu buu noqonaya marka aag ficilki dhinaca farc ah buu ka yahay soo waa cillo u noqotay xagga lafdiga midna macnawiya la dhahdaayo faa'iideynta uu faaideynayo ficilku wax uu faaideynayo wuxuu u baahan yahay faacil inuu helo dee faacilkiina waa ismi sooma markaa cilladaasina maxay noqotay cilla macnawiya noqotay xagga macnihiisa ku tacalluqda markaa ficilkii maadaamo labadaa laga helay ismina hadee laba cillo laga helo ama cilo labada cillo meeshooda buuxin karta laga helo ficil buu shabahayo ficilka wixii loo diidi jiraa loo diidayaa waa waadix bay amar arrinku sagaalka cilo waxaa lagu jamciyaa beytkii alimaam alcallaama annaxwi bahaa uddiin moxamed binu naxaas alxalabi raximah llah wuxuu yidhi mawaanicu sarfi tiscun in naraata biha cawnan litabluga fi icraabika almala ijmac waziin caadilan aniis bimacrifatin rakib waziid cujmatan falwasfu qaad kamula idinma qoriyayla tahay waa sagaal sagaalkaa waxaa u horeeya ijmac baa u horeysa ijmacdan waxaa looga jeeda waa siiqatu muntaha aljumuuc baa looga jeeda mid kal inaga inoo qorayaayo ijmac waziin caadilan aniis bimacrifatin rakib waziid cujmatan falwasfu qaad kamula kan laftiisu noqon kara oo uu ka tegayba shadriga hore ee ah mawaanicu sarfi tiscun in aradta biha cawna litabluga fii icraabika almala ijmac wazin caadilan anis bimacrifatin rakib wazid cujmatan falwasfu qad kamula waka safxadda kontan iyo sagaal ijmacda wuxuu uga jeedaa waa siiqatu muntaha aljumuuc buu uga jeedaa wasintana wuxuu uga jeedaa wasnulficil wax la ydhaha buu uga jeedaa caadilanna wuxuu uga jeedaa alcadlu buu uga jeedaa anistana wuxuu uga jeedaa mu'anas buu uga jeedaa bimacrifatina wuxuu uga jeedaa alcalamiyatu buu uga jeedaa rakibtana wuxuu uga jeedaa atarkiib buu uga jeedaa waynu eh, qaydi doonaay wazinta wuxuu uga jeedaa ziyaadatu alif wa nuun cudmatan wuxuu uga jeedaa alcajamiya falwasfu wuxuu uga jeedaa wasfigii sagaalkiiba halkaasuu kugu kulmiyey sagaalka cilo ciladu tay doonto maaha waa sagaalka cilo mid kamida waxaa la doonaya sagaalka cilo wax kamida ayaa la doonaya ama laba kamida ama hal kamida markaa maxaynu garanay tacriifkiisa waynu isla meel dhignay waa ma jtamaca fiihi cilataani farciyataani min cilalin tiscin tarjicu ixdaahuma ila lafdi wاlأkhra ila lmacnaa aw ma fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama cilatayn tacriifkiisi waynu isla meel dhignay waxa kalaynu sheegnay sagaalkaa cilana waynu sheegnay daabitkoodii oo intaas maad iska xifdiyaysaa de kitaabkuna wuu inoo sharxi doonaa ijmac wasin caadila anis bimacrifatin rakib wasid cujmatan falwasfu qad kamulaa waa sagaalka halkaa marka inoo maraysa labaa loo qaybinaya sagaalka laba ayaa loo qaybinaya wa hiya qismaan maa yastaqilu bimanci sarfi wamaa laa yastaqilu bimanci sarfi wax la istiqlaala oo la madax banaanaada in uu manciyo sarfiga isagu kelidii cillo kalena aanu baahanahayn waa laba waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ataniif mamdudatan kaanat aw maqsuura ama mamduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqote labadaas maxaan idin idhi sheekuna wu inoo keenaya horta waa inii soo labada labadaa maxaan idin idhi waa hal cilo ama laba cilo oo iyagu kelidood mancinaya sarfiga ee cillo kale aan u baahnayn waa maa yastaqilu bimanci sarfi wuxuu la istiqlaalay oo uu la madax banaanaaday sarfiga kelidii inuu manciyo waa labada waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ta'niif ama maqsuura ha noqoto ama mamduuda ha noqotee labadaasi waxay la istiqlaaleen sarfiga inay manciyaan keliyadood cillo kalena uma baahna halkaa ma isla fahnay iyo maa laa yastaqilu bimanci sarfi waxaan la istiqlaalayn oo aan la madax banaanaanahayn sarfiga isagu inuu manciyo ee cillo labaad u baahanaya waayahay kaasina waa asabcat lbaaqiya maxaynu eh, soo sagaalmahen laba ka jar toddobaad soo hadhay soo maa toddobadaa inoo soo hadhay iyo kii labaad soo garan maysaan ka labaad muxuu aha alifu taanii soo mahan iyo wa bacdu thaniya ka labaad barhkii oo ta'niiska anista uu ku yidhi baa la qaybiyaayo ta'niisun bilif iyo ta'niisun bita iyo marka halkaa mid baynu ka saarnay soma taniiu bilif ba ah agga hore raacay maxaa soo hahay bacdibaa soo hahay de bacdigana xaggan soo raaciya waa asabcatu lbaqiya toddobada soo hadhay iyagu dhamaystiran iyo wa bacdu thaniya ta labaad oo ah taniiu bita iyo taniiu bilmacna labadaasaa loo qaybinaya marka ugu horeysa maa yastaqilu bimanci sarfi wax la istiqlaalayo oo madax banaanaanaya sarfiga inuu manciyo kelidii waa laba shay waa siiqatu muntaha ljumuuc iyo alifu taniif iyo maa laa yastaqilu bimanci sarfi waxaan la istiqlaalayn oo aan la madax banaanaanayn sarfiga inuu manciyo oo cilo labaad u baahanaya waa todobada soo hadhay iyo talabaad ee kelideed iyadu wax mancinaysay barh kamida barh ka mid a waa ta'niiun bita iyo ta'niiun bilmacna labadaasaynu marka hore u qaybinay qaybtantood noo soo hadhay ee maa laa yastaqilu bimanci sarfi wa hada alqismu yanqasimu calaa qismayni ayda haddana laba qaybood baa loo sii qaybinaya qismun yamnacu sarfa maca alwasfi wa qismun yamnacu sarfa maca alcaalamiya labadaas haddana loo si qaybinaya toddobadaa soo hadhay iyo bacdiga de wax sarfiga la manciya wasfi oo isagu wasfi raaci doona waa saddex wa ziyaadatu alif wa nuun iyo wasnu ficil iyo cadli cadligaynu qaybin doona cadli taqdiiri iyo cadli taxqiiqiya jira maxaa soo hadhay marka saddexdaa haddana saara wasfigii caalamkii horta soo qabo labadooda la kala raacaya waigii halkaa inoo calamkiina halkaa inoo dhig wasnu ficil iyo ziyaadatu alif wa nuun iyo cadli wasfi bay la manciyaan way soo noqonayaan saddexdani haddana saddexdaa wasfiga raacay saddex kale oo dheer oo la yidhahdo tarkiib iyo ujma iyo taniifkii taniifu bimacad alif saddexdaa iyo saddexda hore wasfiga la manciya lixdaasi haddana calamkay la mancin doonaa qaybta labaad bayn haddana qaybinay u fiirsada maadko maxaan idi idhi marka ugu horeyse labaynu u qaybinayna wax sarfiga mancintiisa la istiqlaala iyo waxaan la istiqlaalin ma fahmaysaan maskaxda soo jeediya wax sarfiga inuu manciyo la istiqlaalo oo la madax banaanaado oo wax kale aanu baahana kelidii mancinayo waa laba waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ataniid ama mamduuda noqoto ama maqsuura ha noqoto halkaas isoo laba ma haysaan iyo wax aan la istiqlaalayn isaga oo aan la madax banaanaanahayn cillo kale u baahanaya inuu raaco waa toddoba soo hadhay iyo taa labaad barhkeed qaybta hore unifaani ma culima maynaan fahmin ma adkee aad buu u fuduyahay qaybtan labaad sarfiga wax kale u baahan inuu la manciyo waa toddobada iyo barka soo hadhay ayaa haddana laba loo qaybinaya wax wasfi la manciya iyo wax calam la manciya oo wafigiiyo calamku iyagu ma kulmi karaan de wafiga waxaa la manciya saddex wasnu ficil ziyaadatu alif wa nuun iyo cadli waa saddex ma calamkiina waxaa la mancinaya lix wasnu ficil ziyaadatu alif wa nuun iyo cadli iyo tarkiib iyo cujma iyo taniif bimacadal alif labadaas in haddana uqaybno culumana basidan balki sheekhna aynu la eegno marka wuxuu yidhi bian yaxuuza bada waynu garanana waa xarfu jar anta waynu garanana waa masderiya yaxuuza iyadaa nasbisay waynu dhiganay nawaasibta tii koowaadba weyan sooma ismuna waa faacilkiisa cilatayna waa mafcuul haddaba waxaan soo qadarana mubtade watisaafuhu ismiga kusifowgiisa biwasfi lficli ficil tilmaantii iyo wasfigii uu ku sifoobaa xaasilun wuxuu ku xasilayaa bian yaxuuza inuu koobo alsmu ismigu inuu koobo cilatayni laba cilo inuu koobo ismigii in laga helo laba cilo oo farciyataana ayuu ku xasilaya itisaafkaasi aw cilatan aw bian yaxuuza ama inuu koobo alsmu ismigu inuu koobo cilatan hal cilo inuu koobo cilada oo tuni ay tuniika kaaga filaan ay hiya ciladu can itnatayni laba cilo kaaga filaan ismigii ama laba cilaa laga helaya waana ku yihi waa majtamaca fiihi cilataan sooguma odhan ama laba cilaa laga helaya oo israacaya ama hal cilo oo laba cilo meeshood joogsanaysa isaga kuu sharaxaya wuxuu ku yidhi faalifu taaniii agnat waxdaha wasiiqat ljamci aladii qad intaha faalifu taaniifi dadignaanta alifteedu agnat ay agnatka way kugu filaatay ay hiya aliftu waxdahaa ay xaala kowniha munfaridatan xaal ay tahay kelideed way ku deeqday oo way kugu filaatay kelideed bay mancinaysaa wasiiqat ljamci ay wakadalika sidaas oo kale aknadka waxa ku deeqay oo kugu filaaday siiqat ljamci jamac dhawaaqii alladii jamaca oo qad intahaa gabagaboobay ay huwa jamcu labadii cilo ugu horreeyuu kuu sheegaya sheekh labadii cilo ee ahaa bimanci sarfi soo mana waa labadan waxaa la yidhahdaa waa alifu taniif iyo siiqatu muntaha aljumuc alifu taniifka laba loo qaybiya alifu taniif almamduda iyo alifu taniif almaqsuura saxraaa zakariyaa ambiyaaa waxaasoo dhanta ku jirta waa maxay ashyaaa waa alifu taniif almamduda bisaxraaa albau xarfu jarin mabniyun cala kasri la maxal lo min alcraab saxraaa ismun majruuru bilba wa calaamatu jarihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi niyaabatan can اlkasra maa naaba fiihi xarakatu can xaraka liannahu ismun laa yansarifu wاlmaanucu lahu min asarfi alifu taaniif almamduuda waka ta alifu taaniif almamduuda la dhada maqsuuradii miya waa sidata xubla salma layla dunya waxaaso dhan ta ku jirtaana waa maxay waa alifu taniif almaqsuura bilayla albau xarfu jari layla ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaa min duhuurihaa altacaduru maa naaba fiihi xarakatun can xaraka aye wa huwa ismun maa laa yansarifu almaanicu lahu min asarfi alifu taniif almaqsura la odhanaya alifu tanii almaqsura markaa taasi waa alifu tanii oo iyadu kelideed bay mancisaa wa inamaa agnat can cilatayni laba cillo waxay ugu filaatay buu shaarixu odhanaya liannahaa daalatun cala atanii waxay ku tusinaysaa dadignaan walaazimatun lima hiya fiihi wayna laazimaysaa waxan ay ku jirtana way laazimaysaayo kama infikaakayso fataniiu dhadignaantu bimansilati cilatin cillo mansiladeed bay taagan tahay wahiya tarjiu ila lmacna waxayna unoqonaysaa he xagga macnaha ayay unoqonaysaa waluzuumu laazimitaanka ay laazimaysa ee ayna ka suulayna bimansilati cilatin ukhra cillo kale meesheed bay taagan tahay wahiyo tarjicu ilaa lafdi xagga lafdigayna u noqonaysaa sida aawadeed bay boos keliya kelideed u buuxiso cilo labaad ayna u baahan waynu fahnayna tag taasi waa alifutaniif siiqatuljamci waa maxay isna siiqatuljamci wuu kuu tacriifiyo wuxuu ku yihi daabitkiisu waxa weeyaan kullu jamcin waa jamc kasta bacda alifi tagsiirihi alifu tagsiirkiisa dabadiina xarfaani laba xaraf baa waa jamc kastoo jamcu tagsiira alifu tagsiirkiisa kadib laba xaraf baa ka dambeeya ow halaaatun awsatuhaa saakinu ama saddex xaraf baa ka dambeeya saddexdaa xarafka dhexda ku jiraana wuu reeban yahay tacriifkiisu waa ka ama mim ha lagu bilaabo ama yaan lagu bilaabin masaajida masaajida ka horan laba xaraf ha ka Ah, masajid maxaa ka dambeeya jim iyo dal waa laba xaraf haye mim baa lagu bilaabo ama mim lag darahima lamid ah, ama mim ha lagu bilaabo ama yaa lagu bilaabo de kitabku iska mukhtasar insha alla kutubta damaan ku gaari doonaa ama saddex xaraf baa ka dambeeya alifka saddexdaa xarafka dhexda ku jiraana uu reeban yahay masaabiixa ka warama ah. saddex baa ka dambeeya de saddexdaa ka saddexdaa kae ka dhexda ku jiraa uu reeban yahay haye so kama inaan helin isagana ama mim ha lagu bilaabo isagana ama yaan lagu bilab qanaadiila baa lamid ode kaasina waxaa la dhahdaa siiqatu muntaha aljumuc baa la dhahdaa oo waa maxay siiqatu muntaha aljumuc waa maxay waxa weeyaan jamcii jamcu taksiirka ahaa in la jamciyaa banaan in la sii jamciyaa banaan wax jamcu jamc la ydhahda jira isagoo jamcu taksir haddana in la sii jamciyaa banaan haddii laakiin labadaas siiqadoo u gaadho oo mafaacile ama mafaacile la gaadhsiiyo mar lama sii jamcin karo tusaale kalbun waa maxay waa ay keliya jamciis waa maxay aklub baa lagu jamciya aklubtan waxaa banaan inay sii jamcisid oo tirahda akaalib mar haddii halkaa u gaadho marka lama sii jamcin kartid haddee sartaa mafaacile la gaadhsiiyey ama mafaaciile la gaadhsiiyo waa muntahal jumuuc lama sii jamcin karo jamhuucda lama dhaafin karo halkaa labadaa siiqohe jamcu ma dhammaado halkaasu ku intooday oo uu ku gabagaboobay weeyaan macnaheedu hadda wnifaanelata culimmadu waxay leeyihiin shardigaas saddexaadaynu nidhi awsatuhaa saakinun malaaikatun oo kalea lagu saaraya bay dhahde malaaikatun saddex xarafaa ka dambeya lakin muu reeban ka saddexaad ma reeban inkastoo qaarnalme taa kagamuu bixine waxaa shardiya ta inaan lagu gebagabayn insha alla waynu gaari doona agga dambe ku gaari doonaa labadaasi waa labada isna siduu u manciyey marka wuxuu u manciyey isaguna waa ka sheekhu kuu sheegayo wuxuu ku yidhi wainamaa aknat siiqatu muntaha aljumuc can cilatayn laba cilo waxay ugu filaatay liana aljamciyata bimansilati cilatin jamciyada waxaa la dejinaya cilo meesheed bay taagan tahay wahiya tarjicu ila almacna waxayna unoqonaysaa xagga macnaha jamacnimadu wa kownuhu aqsa ahaanta uu yahay mid gebagaboobay oo jamci ku gebagaboobayna bimanzilatin ukhra bimansilati cilatin ukhra cilo kale meesheed buu yaalaayo wahiya tarjicu ila lafdiyadna xaggii lafdiga unoqotay dawaaci lafdiyaa markaa labadaasi waa labada aynu nidhi waa maa yastaqilu bimanci sarfiyo uma baahno cillo kale uma baahno sababta inaan ugu baahnayna waynu ya sharaxnay kutubta dambena ku gaari doonaa insha allah culimadu uma istaqra'uu almra almacnawiya culimmadu waxay istiqraa ku sameeyeen oo ay dabagaleen arrinka macnawigaa inay baadhaan fawajaduuhu munxasiran fii shay-ayn waxay heleen laba arrimood keliya isagoo ku koobmaya wa huma alcalamiyatu walwasfiya calamnimada iyo wasfinimadu waa cilo macna tusinaysa bay yidhahdeen xagga macnaha xidhiidh lale ah, xagga macnaha he ayay xidhiidh la leedahay bay yidhahdeen labadaasi alcalamiyatu walwasfiya wlmra allafdiya arinka lafdigaa ah ee xagga lafdiga u noqonayana way istiqraabay ku sameeyeenoo way dabagaleen oo fawajaduhu munxasiran fii saba waxay ogaadeen inuu toddoba isna ku kooban yahay toddoba shay siiqada ta'niidka aynu sheegnay cadliga cujmada tarkiibka ziyaadada wasnu ficilka waxaasoo dhan waa maxay waa siqo xagga lafdiga unoqonaysa de lafdigaa laga dhanansanya agga lafdiga unoqonaysa calamnimada iyo wasfinimaduna waa cillo xagga macnaha ah, ah labadan si aynugu yar kala soconaato waka wuxuu yidhi sheekhu laqmada eega fa alifu taniifi dhadignaanta alifteedu waa mubtade aknat baa khabarade aknaa bay ahaydo dee ta tanii reeban iyo waxa kulmay aliftii oo reeban soo ma insaakinaan iltaqa yagfir maa sabaq wain yakun liinan faxadfuhu mid midkaa mudan in la gooyo xarfu cilaa soo ma xarfu cilaa le buke kaa isaga meesha ka saar fa alifu ta'niiti dhadignaanta alifteedii aknad ey aknadka way kugu filaatay ey hiya aliftu waxdahaa ay xaala kawnihaa munfaridatan xaal ay tahay kelideed bay ku deeqday kugu filaatay oo cillo labaad uma baahno waka wasiiqat ljamci ay wakada sidaasoo kale aknadka waxa kugu filaatay oo ku kaafiday siiqatu ljamci jamac dhawaaqii alladii jamaca oo qad intahaa gebagabooday ay huwa jamcu siiqatu mintaljumcuna halan ka ciraabno bimasaajida masaajida markaa waa jamc soo ma laakin inagu maan maxaynu u isticmaalna ya mufrad baynu isticmaalna masaajidkaan kusoo tukanaya masaajidka ayaan kusoo tukanaya baan idhahna ka warrama imise imise masaajid ba kuso tukanaysaa marka keliya ya jamaca maxaynu u adeegsanaa de mufrad baynu inagu adeegsanaa laakin masaajid waa jamac masjid baa mufrado de masjid baa mufrad ah waayo bimasaajida alba wa xarfu jar masaajida ism majruurun bilba wa calaamatu jarihi alfatxa fatxatun daahiratu cala akhiri niyaabatan can alkasra maa naaba fiihi xarakatun can xaraka soo ma ya wahuwa ismun maa laa yansarifu walmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha jumuuc waaba intaa isaguna ka gudba wlcilataani lwasfu maca lilcurif o wasni ficlin aw binuuni wa alif labadii ciluu doonaya halkan aynu kugu sheego sheekh ah, waxaa ku jira waxa la idhaha lafi iyo nashri mushawasha oo balaaqadan ku baran doona insha allah wlcilataani labada cilo alwasfu wasfi weeyi ma cadlin kaa'inan xaal u ahaaday wasfigaasi ma cadlin cadli micii xaalada uu ahaaday cadliga oo curifa la ogaaday ay huwa cadliga o wasni ficlin ay walwasfu wasfi weeyi wasfiga oo kaa'inan dhe xaalu yahay wasfigu mac wasni ficlin wasnu ficli micii xaalada uu yahay aw binuunin wa alifin ay walwasfu wasfi weeyi kaa'inan xaalu ahaaday wasfigaasi binuunin ay maca nuunin nun maceed wa alifin iyo alif maceed alifta iyo nuunta oo zaa'idatayni zaaidatayna labadii ciluudan halka inu kuu jadhao maxaan kugu idhi maa laa yastaqilu bisarfi baa laba loosii qaybinayaayo qismun yamnacu sarfa maca alwasfi soo kumaan odhan saddex bay ahaayeen saddexdiiba waa kuwan wuxuu usoo horraysiiyey cadli buu usoo horraysiiyey cadli buu usoo horraysiiyey horta wasfigu waa tilmaan weeyaan saa u fahm wasfigu waa maxay waa tilmaan weeyaan shaygu uu ku tilmaamnaado cadligana waxaa la idhaahdaa kitaabkuna wiidiin qorayaaye xagga luqada wuxuu yidhi waa naqiid ljawr jawrka iyo dulmiga ayuu ka soo horjeeda isilahana waxaa la dhahdaa taxwiil ismi ismigii in laga leexiyo can siiqati habdhawaaqiisii alasliya asalka ahayd ilaa siiqatin ukhraa siiqo kalena loo leexiyo taasaa la dhahdaa leexintaa la leexinaya culimadu laba ka soo saaraano inay tahay taxqiiqiyan iyo inay tahay taqdiiriyan labadaasay uqaybiyaan cadligaa la leexiyey inuu yahay mid taxqiiqiya oo dhaba oo la hubo iyo inuu yahay mid taqdiiriya labadaasay uqaybiyaan cadliga taxqiiqigaa waa ka la hubo oo wasfiguu la manciyaa ah, waa sida mathna hulaatha rubaaca ka ku jira oo kale weeyaan mathna waa laba laba waxaa laga soo qaatay bay idhahdeen inain inain ay hulaatha halaatha halaatha rubaaca arbaca arbaa waa cadli xaqiiqiyo isaga waa la hubaa ah taxqiiqi baa la dhakaa kolkaynu nidhaahno bimathna ya mathna laba laba dee laba labada horta waa tilmaan weeyaan sooma waa tilmaan cadlina wuu ku jiraayo laga soo leexiyey siiqadii ahayd inain inain inain inain marka markaynu icraabana maxaynu odhanaynaa mathna bimathna badha oo ku jir wa calaamatu jarihi fatxatun muqadaratun mathna ila way ku qadaranta alifta soo ma aragtaan maa naaba fiihi xarakatun can xaraka waana maalaa yansarif maxaa u diidaya walmaanicu lahu min asarfi alwaصfu wاlcadlu waa waصfi iyo cadli cadligana maxaynu ku qaybnay cadli taxqiiqiya baynu nihi ka waصfiga la manciya waa cadli taxqiiqiyo isaga waa la hubaa in laga soo qaatay halka ka soco o wasni ficlin ama waصfi maca wasnu ficla waa maxay isaguna wasnu ficilkan fahma wuxuu uga jeedaa an yakuuna alsmu calaa wasnin khaasin bilficli waa inuu ismigii ku sugan yahay oo uu ku soo arooro wasan u gaar ah ficilka sarfiga inu ku baran doonaa tusaale shamara sarta cala ladha ayay gaar ku tahay dee ficil bay gaar ku tahay sooma shamara nin loo bixiy adaba ya shamara ayaa nin loo bixiyey duriba nin loo bixiyey duriba soo ficilkii maadmuayrusama duriba loo bixiyey sartan yaa iska lahaan jiray wasankan ya ficil baa iska lahaan jiray ficil baa iska lahaan jiray markaa wasankii ficilka gaarka ku ahaabuu ismigii ku sugnaaday oo uu ku soo arooray waa sida shamare iyo duriba ama aw yakuna fii awalihi ziyaadatun ka ziyaadati lficli ismiga awalkiisa waxa taalla ziyaado la mid ah ziyaadadii ficilka uu lahaan jiray wa huwa mushaarikun lilficli fii wasnihi ficilkiina wuxuu la wadaagay wasankiisa tusaale waa axmed yaziid taqlib narjis axmed ka warrama awelkiisa maxaa yaala ziyaadadii ficilka awelkiisa ooli jirtoo kalaa taalade ya soo xamido garan mayso sartii la odhan jiray mar kale mudaaricana maxaa lagu mudaariciya axmedu baa lagu mudaariciya de baa lagu mudaariciya markaa ziyaadadii ficilkuu qaadan jiray muna qaadan wasankana wuu la wadaagay haye markaa maxaa diidaya markaynu saan idhaahno markaynu idhahno biaxmedo markaynu nidhaahno waxaa diidaya wasfi oo tilmaan baa ku jirta a maxaa ku jira xamdi baa ku jira sooma haye iyo wasnulficil oo wuxuu ku soo arooray oo uu la wadaagay ficilkiibu wasankiisii la mushaarakoobay oo uu la wadaagay lagana helay ziyaadadii ficilkaa awalkiisa oo la jirtay oo kale o nufaallayata kaana maxaa la dhahdaa wasnu ficil baa la dhahdaa axmar axsan axmar ka warrama dee tilmaan baa ku jirta tilmaan guduudniyaa ku jirta casana mana tilmaan ku jiri sifaa ku jirta muxuuna ku soo arooray wasnu ficilbu ku soo arooray oo wasankii ficilku kula mushaarakoobay siyaadadii ficilkana wuu wataa culma ma fahanteen ma adko idinkoo isku adkeeyo mooyaane kaasina waa wasnu ficilki maxaynu ohanaa biaxmada axmada in badan baynu arki jirne waa ism majruurun bilba wa calaamatu jari fatxatun daahiratu cala aakhiri aye maa naaba fiiha xarakatun can xaraka aye wa huwa maa laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi axmed kuma jiraad kadaad axmed maa cafwan axmed w axmed waa calam buu noqon doonaa iska ilaaliya waa axmar baan u socda waصfi waa wasn اficl alwaصfu wlwasn اficl ama maca wasn اficl waka waa axmar iyo axsan iyo afdal kuwayo waa weyan axmed kuma jiro iska ilaaliya carabku hadduu igaga dhacay kaasina waynu garanay aw binuunin wa alifin wasfigiibaa raacaya nuun iyo alif nuun iyo alif waynu arki doonaa insha alla waynaynu gaari doonaaye nuuntan iyo aliftan waa inay saddex xaraf wax ka badan ay raacaan saddex xaraf wax ka badani waa inay ka horeeyaan markaasi ziyaado noqon karaa aliftiiyo nuunta saddex xaraf wax ka badani saddex xarafi waa inay ka horeeyaan de waka haddee laba xaraf noqdaan noqon mayso intaa iyadana u haysta waa isagna tusaalayaasheegu way fara badan yihin waxaa kamid a cadshaan waxaa kamid a khadbaan waxaa kamid a sakraan ya wuu kusoo dhuftay o u dhacdhacaya cadshaan wuu haraadsan yahay haraadku muna tilmaanayn waa wasfi iyo tilmaan maxaana ku jira cadshaan aliftan iyo nuuntan saddex xaraf mina ka horreyn waka waa ziyaado maxaa la odhanaya waa alif wa nuun dhinaca kale haddaad argtid de kumay jirin oo ziyaada ka yihin ku jireen mee kumay jirin de waynu gaari doonaa insha allah laakiin ogow waa inay daba dhacaan ood ogaatid saddex xaraf waa inay ka dambeeyeen aliftii iyo nuuntan zaaidateynkii aliftii iyo nuuntan zaaidateynkii weliba zaaidataan baa iyaga lagu qaydaya de hadday nuuntu asal tahay ama aliftu ay asal tahay de way kaaga baxaysa ya waa yahay eega shayaan oo kale waa lasku haya shayaan waa lasku haya isaga culimmadu waxay leeyihiin shaydaankani ma munsarif ba mise waa hayru munsarif shayaan haddaynu ka keenno min shaana haddaynu ka keenno shaana shaana haddaynu ka keenno bimacnaa bacdo wuu fogaadaya dee nuunka asala nuunku muna asal ahayn markaa waa hayru munsarif de ayru munsarif u noqonaya min ayn ayru munsarif unoqon wuxuu noqonaya munsarif u noqonaya munsarif u noqonaya haddaynu nidhahno mayaane waxaynu ka keennay min shaata oo bimacnaa ixtiraqa wuu gubtaya markaana maxaa la odhanayaa waa mamnuuc min asarfi adon kasto kutubta imaan ku gaari doona insha allah cafaan laftiisa isku hayaan ugu gogaaleystaana waa la isweydiiya cafaan ma masruuf ma masruufa mise waa mamnuuc min asarfi xaggaasu idinku qorqoraya wuxuu leeyahay in hajawtow saraftow haddii aad hajwi uga jeedid yacay waad sarfinaysaa buu yidhi waayo min alcufuunati baa laga keeno nuunka la socdo haddaad ammaanaysidna waxaad ka keentay bu kuleeyay min alcifati oo kalkaana wuxuu noqonaya maalaa yansarif buu leeyahy insha allah waad soo egeegi doontiin marka wasfi maca ziyaadati alif wa nuunna waa sida khadbaan mid cadhaysan dee cadhadu waa tilmaan saddex xarafna way ka horeeyeen aliftii iyo nuuntii waa maxay waa wasfi maca ziyaadati alif wa nuun soo islimayna fahmin adshaan khadbaan sakraan wahaakada sidaa u dabagala saddexdaa cillo waynu garana culimadu waa maxay waxay gaar ku yihiin maxay wasfiga de ya wasfigo keliya gaar ku noqon maayaan waa lala wadaagi doona walcilataani labadii cillo alwasfu wasfi weeyi kaainan xaal uu yahay wasfigaasi ma cadlin cadli micii xaalada uu yahay cadliga oo curifa la ogaaday ay huwa cadliga muxuu uga jeeda waa cadli la ogaaday meeshii laga soo qaatay waa kii taxqiiqigaade ah saa u fahma oo wasnu ficlin way ku cadfanta eeg ey alwasfu wasfi weeyi kaa'inan xaal u ahaaday wasfigaasi mac wasni ficlin ficil wasankii mici xaalada u ahaaday ow binuunin waalifin ay alwasfu wasfi weeyi kaa'inan xaal u ahaaday wasfigaasi binuunin ay maca nuunin nuun maceed waalifin iyo alif maceed nuunti iyo alifti azaa'idatayni zaa'idatynka ahaa zaaidataanka ahaa way halkaana ka gudba waa wasfigii iyo wixii safiga la mancinayo oo saddexaynu marnay wuxuu yidhi wa haadihi halaau tamnacu lcalam wazaada tarkiiban waa asmaa alcajam shuruuday laleeyihiin dee kutubtas maan ku gaari doonaa insha alla mutamimadiyo wa haadihi tan tan athalaathu saddexdaa wa haadihi tan athalaathu ah saddexda wa haadihi tan athalaathu saddexdani saddexda wejbay kuu bannaan yihiin tamnacu way mancin ay hiya halaathadu alcalama calamkiibay diideysaa ya say noo qoran masade tamnac wayman inaysaa saddexdani alcalama calamkiiba daaqaday ka saaraysa masaasaan doonana inagu calamkiibay mancinaysaa bu lagu yidhi saa uma soconne waxaad odhanaysaa tamnacu way mancin ay hiya halaaadu asarfa sarfiga ayay mancin alcalama ay maca alcalami calamka miciisayna la mancini sidaa dhah wazaada wuxuu la kordhay oo la ziyaaday ay huwa calamkii tarkiiban tarkiib la ziyaaday wa asmaa alcajami cajamka asmaadiisiina waa la ziyaaday kadaaka ay kaainun kadaaka madkuurkan la sheegay oo kale waxa ah ta'niithun dhadignaan ta'niiska oo kaainun ahaaday bimaa ay biladii kii cadaa ka gudbay ay huwa maagu alalifa alifta ka gudbay waaya wuxuu doonayaa halkana wixii caalamka la mancinay inuu inoo sharu doonaya sheekhu wuxuu ku yidhi saddexdan aan kuu soo sheegay saddexda caddi soo garan maysaan iminkaan ka soo sheegeena sow wasnu ficil garan maysid sow ziyaadtu alifo nuun garan maysid calamkiina way la mancinayaan saddexdii oo maca alcalama cadligii soo qaado cadliga u horeeye cadli maca alcalama aye waa cumar can cumara soo hal iyo jeer ma tiraado maxaad can cumari u odhan weyday waa maala yansarif aye walmaanicu lahu min asarfi calam maca alcadli haddaba cadligan xaggee laga keenay cadligana ma cadli taxqiiqiya oo meeshii laga soo qaadan maa la hubaa mise waa taqdiiri maya cadligana cadli taxqiiqiya ma lama hubo waa cadli taqdiiriya kitaabkuna uu idiin qorayaay wuxuu ku yidhi safxaddii horuu ku qoraya lix iyo konton waa shaaribka qawli curifo sooma aragtaan beydkaa hoos usii raaca oo ayla socda waxay ku kaafteemeen buu odhanayaa cadligii taqdiiriga ahaa oo cumar way u fiirsadeen oo way ka waayeen cillo kale ilaa hal cillo mooyaane waxay ka heleen calamnimo oo cumar de waa calam haye markay calamnimo ka heleen ee calamnimo ay ku ogaadeen qadaruu annahu macduulun can caamir waxay qadareen in laga keenay oo laga soo leexiyey caamir maxay saa u yeeleen lianlaa yalzama kharmu ma huwa alqaacida qaacidadu sidii ay ahayd inayna dumin aawadeed ayay cadligaa taqdiiri ay uga dhigeen muxuu ahaa qaacidadu maxay ahayd min ana alsma laa yakunu mamnuuca min asarfi ila licilatayni aw cilatin taquumu maqaama alcilatayn waxay ahayd ismigu sarfiga lagama manciyo ilaa laba cillo in la helo mooyaane ama hal cillo oo labada cillo meeshooda joogsata in la helo mooyaane hadaba maadaama oo laga helay hal cillo oo calamnimo ciladii kale waxay dhahdeen taqdiiri anu ka dhigno ilaadii kale qaacidada naga jabase ciladii kale waxay dhahdeen taqdiiri anu ka dhigno cumar iyo zuxal iyo zufariyo wixii fucal ku yimaada asmaada waxay leeyihin waxa laga soo leexiyey faacil ah, faacil zufar zafir zuxal zaaxid cumar caamir saasay yidhahdeen marka cumarkan maxaa u diiday calam maca alcadli cadligana waa ke waa cadli ataqdiiri ah, cadli taxqiiqiya maa ka soco wasnu ficilkiina de wa waxa weeyaan waa sida axmed oo kale weeyaan waa sida axmed oo kale ziyaadadiibu wataada waad arkaysa ziyaadada ficilkula una la wadaagay soo ma maxaa la odhanayaa waa calam maca wasma ficila ziyaadatu alif nuun way fara badan tahay maxaa ka mid a marwan baa kamid a maxaa kamid a luqmaan baa kamid a maxaa kamid a cuhmaan baa kamid a maxaa kamid a safwan baa kamid a de way fara badan yihin kirmaan baa kamid a waynu gaari don cimraan baa kamid a haytaa way fara badan yihin insha alla waka maxaynu odhanaynaa ma can cumaani baynu odhanana can cumaan maxaa u diiday calam ziyaadadiina wa ilado saddexdii xaraf waa ka horeeya intaasaad ku qaydinaysa ka soco wazaada tarkiiban tarkiib buu la ziyaaday tarkiibkan waynu soo qaybinay tarkiibku mayna soo qaybin tarkiib waxaa jiri jira la ydhaha tarkiib isnaadiya waxaa jira tarkiib la ydhaha idaafi waxaa jira tarkiib la ydhaahdo masji tarkiibkan la doonayaa wa hada tarkiib huwa atarkiib lmasji waa tarkiibkii masji ah almaktuum bikayri weyhi weliba kelmadda weyhi a waa inaan lagu khatimin intaa waa inaan lagu khatim iska ilaaliya tarkiibkii isnaadigaa sida shaaba qarnaaha oo kale ah, gabadh baa loo bixiy shaaba qarnaaha taabata sharan maan in la idhahda waa tarkiib isnaadiya soo ma fa hada min baabi lmaxki tarkiibkii idaafigaa idaafadu maxay keenaysaa mudaafkaa hore loo idaafiy muxuu keena in la jirade ma waa la hoos dhigaya kasra lagu hoos dhigaya marka ka lagu khatimay wey waa min baabi lmabni ah wsalfu wacadamuhu inamaa yuqaalaani fi lmucrab salfiga iyo cadamu salfiguna halkay ka sheekayna halkay gelayan dee mucrabkii sooma dee mibni wayaan kaasna inagada markaa tarkiibkan loo jeeda waa tarkiib almasji almaktuum bigayri weyhi baclabaka xadramawta macdii kariba kuwa yowgaa weeyaan marka maxaynu odhanaa baclabaka waa bacla iyo bakay ahayd waa sanam iyo waxa weeyaan magac bacla oo waxa weeyaan bacl oo sanamkiya iyo bako oo meel magaceeda labadaasa lasku laray oo lasdhexgeliyey laba kelmadood ayaa laisdhexgeliyey waa jaclu ismayni bimansilati ismi waa kaa kule waa in laba ismi laga dhigo ismi keliya wa ka baclaba kaba noqoto marka maxaynu odhanaynaa baclaba ka maxaa u diiday ya calam maa tarkiib tarkiibkaasna waa tarkiib almasjid ka socda wa asma alcajam iyaduna waa asma lcajam waynu gaari doonaa kitaabka dambe aada u faahfaahin dooneen waxaa la dhaha an takuna alkalimatu min awdaac alcujma wayna saa tahay maxaa lagu garan karaa inay cajami tahay waxaa lagu garan karaa arrimaa lagu gartaayo waxaa ka mid a an yanqula axadu aimati alcarab aimada carabta ee luqada mid kamid waa inu noo soo naqliyo inu idhahdo kelimadani waa cajami waxaa kaloo lagu garan karaa khuruujuhu can awsaani alasmaa alcarabiya asmaada carabiga awsaantooda inuu ka baxo sida ibrisam oo kale waxaa kaloo lagu garan karaa an yakuuna fii awalihi nuunu uma ra awalka inay nuuni ka u horayso kadibna nuuntaasi ay ku xigto ra'yi sida narjis oo kale waa cajami carab maaha waxaa kaloo lagu garan karaa aakhirka inay ku sugan tahay za zadaasina bacda daalin ay tahay sida muhandis oo kale kuwa yawgaasaa lagu garan doonaayo waxaad odhanaysaa iyagana maxay waa ismu ajamiya kitaabka dambena waan ku gaari doonaa tusaale sida waxa weeya ibrahima isxaaqa ismaaciila yuusufa asmaada ambiyadu dhammaantood waa wada cajami ilaa toddoba laga soo reebi jiray sin shamla waas ayay ku jamcin jireen xagga hoosna abyadda widin ku qorqoraya kutubta dambana insha alla waynu ku gaari doonaa maxaa la odhanaya waa calam maca alujmun baa la odhanaya isagana kadaaka taniisun taniiskana taniis waynu soo marnay taniiskaynu laakin soo qaadanay la socdode taniisun bilif waa halkaan idhahaa bacda thaniya maxaa soo hadhay markaa taniiskaa ka soo hadhay maca dalalif wuxuu noqonayaa u fiirsada taniisun bita ta keliinbu taniis xamza ta ka warrama iyo abi hurayra ta oo kaliyo ya waa taniisun bilafdi de oo taniiun ama taniiun bitayo taadanubuu muanas ku noqde de waa lab weeyaan waa lab lafdigunbuu dhadi ka yahay de wa sida kale waa lab weeyaan waynu fahnay midna taniiun bilmacnaa baa la dhahda waa sida zaynab iyo sucaadi waa taniiun bilmacna iyagu lafdigoogma dhidigba laakiin xaggay dhidig ka yihin agga macnaa waad garanaysaade iyo mid labadiiba isku darsaday taniiun bilafdi walmacna sida caaishata iyo faatimata iyo lafdigiina waa ka muanas dee macnina waa ka muanas waad garanaysaa saddexdaasaa loo qaybinaya markaas saddexdiisa nooc bayuu la mancinaya calamkiibuu la mancinaya waka bifatimata can caaishata caaishatu caaishati isku odhan caaishata weeyaan waad la soconaysiin insha alla kaasina waxaa la idhahdaa waa taaniisun bimaa cadda alif haddaba waaye ka sheekaynay oo garanay ee shuruud xillimay imanaysaa xillimuu noqonaya ismiga sida ma shuruud buu leeya mise shuruud male wuu kugu gebagabeeyo wuxuu ku yidhi marka shuruuddaasi oo dhan laga helaya ee waxyaalaha ismiga uu noqonayo maalaa yansarif ee cilooyinkaasi la helayaa waa haddii aan la idaafaynin haddii la idaafeeyo miya wuxuu noqonayaa munsarif n iska fahni soo ma ya waaya ama al dabadeed aanu imanin haddii al ay gashana munsarifuu noqonayaa maalaa yansarif noqon maayo ah, walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi maxaad fi masaajido waran weyda soota siiqadana siiqatu muntarjamo alba gashay albaa gashay maxaad ku kala saaraysin fi axsani taqwiimin iyo fa faxayu biaxsana minha biaxsana waa la kordhigay fi axsani taqwiiminna waa la hoos dhigay maxaa lagu kala garanaya labadiiba fi midna ba baa ka hor martay de biaxsana midna fi baa la yidhi soo ma ma labadan jaar baa kala duwan eh, oo baada xoog badan miya baada xoog badan ba tiradeen caawe eh midna waa la idaafeeyey midna lama idaafey biaxsana lama idaafeyn fii axsani taqwiimina axsan baa taqwiim loo idaafeeyey waan fahnay soo ma marka waka shuruudda haddii laga waayo dee wuu ka baxaya haddii laga waayo wuu ka baxaya marka xukunkiisi waa maxay damaa lagu rafciya haye fatxana fatxana waa lagu nasbiya haye fatxana waa lagu khafdiya ama waa lagu kasriya soo ma waa sida waayo maxaynu ku kala garanana fatxana waa lagu nasbiyey fatxana waa lagu khafdiyey maxaynu ku kala garan caamilkaa lagu kala garanaya caamilkaa madna fatxadu waxay noqon fatxadii calaamatu nasbada ahayd marna waxay noqoni fatxadii calaamatu khafdada ahayd soo basiid maa culimay waxyaalo kala jiro ismigii shuruudii oo dhan wada oofsaday haddana waxa weyn laska sarfin karo kutubta baan ku baran doonaa tanaasub baa kamid a liajli daruura wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin faqaalat laka lweylaatu inaka murjili waynu gaari doonaa insha allah kuwa yowgaasina waa kamid weeyi ka soco wuxuu yidhi sheekhu wahadihi waa mubtade athalaatu sifo ka dhig cadfubayaan ka dhig bedel ka dhig la kale ikhtiyaar tamnacu waad garanaysaa waa khabarkii wa haadihi tan athalaathu saddexdani tamnacu way mancini ay hiya halaathadu asarfa sarfiga ayay mancin alcalama ay maca alcalami calamka maciisa ayay mancin wazaada wuu la kordhay ay huwa calamkii wuxuu la ziyaaday tarkiiban tarkiib la ziyaaday ay can ilwasfi wasfigii buu kala ziyaaday wa asmaa alcajami cajamka asmaadiisiina waa la ziyaaday kadaaka kaafka waxaanu ka dhigi karnaa xarfu tashbiihin wajarin waa khabar soo taqadumay waxaa kaloo ka dhigi karnaa bimana ismi waynu ka dhigi kar bimacnaa mila waynu ka dhigi karnaa kadaka ay milu daka madkuurkaagan la soo sheegay oo kale waxa ah ta'niisun dhadignaan bimaa ay biladi kii lagu dhadignaado cadaa gudbay huwa maagu alalife alifta ka gudbay waad fahmi kartaa ta aliftii iyadu he soo marno waynu soo baranno oo waxay ahayd cillo meel kelideed iyadu istaagi karta wixii alifka ka soo haray oo ah ta'niisun bita ama ta'niisun bilmacnaa ama ta'niisun bihimaa waxay la mancinayaan iyaguna calamka oo calamkaa la dheeraad noqday cunumayna basidayn fa in yudafu gurshaku haddii la idaafeeyo ay huwa ismigii maalayansarifka ahaa ow amase yaati uu yimaado ay huwa ismigii maalayansarifka ahaa bacda al al dabadeed u yimaado surifa waa sarfinaya ay huwa ismigii waa sarfinayaayo kasraa lagu jarayaa jumladan waxay ku cadfantahay jumle maxduufa oo waxaa go-aan o inoo qadaran fa in lam yudaf haddii aan la idaafayn ow lam yaati ama aanu iman bacda alal dabadeed aanu iman saara wuxuu ahaanayaa maalaa yansarif buu ahaanaya ee fa in yudaf haddii la idaafeeyo ow ama yaati u yimaado bacda alal dabadeed yimaado surifa waa la sarfinayaa marka ismu imaana sarfku ma adke khulaasadiisu waa intaa cilooyinkunbaa laba loo qaybinayaa maa yastaqilu bimanci sarfi iyo maa laa yastaqilu bimanci sarfi waxa sarfiga mancin kara kelidii waa laba waa siiqatu muntaha ljumuuc iyo alifu taaniif ama mamduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqoto waaye maa laa yastaqilu bimanci sarfina waa toddobada soo hadhay iyo ka labaad cilada labaadee keliyada wax manci jirtay bar ka mida qaybtaa labaad baa laba loo qaybinayaayo wax wasfi la manciya iyo wax calam la manciya wasfiga saddex baa la manciya ziyaadatu alif wanuun iyo alcadlu iyo iyo wasnu ficil soo ma calamkiina lix baa la manciya oo saddexdaa aynu sheegnay wasnu ficil iyo ziyaadatu alif wanuun iyo cadli iyo tarkiib iyo cujma iyo taaniiun bimacadal alif intaasuu ku khulaasoobayaa laqmada marman ku celiya waa shan bida laqmad marhan ku celiya watisaafuhu ismiga kusifowgiisa biwasfi lficli ficil tilmaantii uu ku sifooba xaasilun wasfigaasi wuxuu ku xasilayaa bian yaxuuza inuu koobo alsmu ismigu inuu koobo cilatayni laba cilo inuu koobo aw cilatan aw bian yaxuuza ama inuu koobo alsmu ismigu inuu koobo cilatan hal cilo inuu koobo cilada oo tuqni ay tuqniika kaaga filaanaysa ay hiya ciladu can ifnatayni laba cilo kaaga filaanaysa fa alifutaaniika dadignaanta alifteedii anat wnat ay aknadka way kugu filaatay ay hiya aliftu waxdaha ay xaala kowniha mufridatan xaalay tahay kelideed wasiiqatu ljamci ay wakadaaka madkuurkaa la sheegay oo kale ama wakadalika sidaasi oo kale aknadka waxa kugu filaatay siiqatu ljamci jamc dhawaaqii alladii jamaca oo qadintaha gabagabooday ay huwa jamcu walcilataani labada cilo alwasfu wasfi weeyi kaa'inan xaalu ahaaday wasfigaasi macadni cadni mici xaalada u ahaaday cadliga oo curifa la ogaaday aw wasni ficlin o wasni ficlin awil wasfu ama wasfi weeyi kaa'inan xaal u ahaaday wasfigaasi maca wasni ficlin wasnu ficli micii xaalada u ahaaday awil wasfu ama wasfi weeyi wasfigii almultabisi ku dheehnaa binuunin ay biziyaadati nuuni wa alifin ama binuunin nuun ku dheehnaa wa alifin iyo alif aliftiiyo nuuntoo zaa'idatayni zaa'idatayn ah wa haadihi tan athalaathu saddexdani tamnacu way mancin ay hiya halaathadu asarfa sarfiga alcalama ay maca alcalami calamka miciisayna mancin wazaada wuxuu la dheeraad noqday ay huwa calamkii tarkiiban tarkiib buu la dheeraad noqday canil wasfi wasfigii buuna kala dheeraad noqday wa asmaal cajami buu la dheeraad noqday kadaaka ay in kadaaka madkuurkan la sheegay oo kale waxa ah oo ula dheeraad noqday ta'niisun dhadignaan bima ay biladii kii lagu dhadignaado cadaa ka gudbay ay huwa maagu alalifa alifta ka gudbay cadada waataynu ka dhigina markaa ficlu istina waad garanaysin belt fa in yudaf ay fain lam yudaf haddii aan la idaafaynin ow lam yaati ama aanu iman bacda alcal dabadeed aanu iman saara wuxuu ahaanayaa ismigii maa laa yansarif u ahaanaya ee fain yudaf haddii la idaafeeyo ow amase yaati uu yimaado bacda alcal dabadeed u yimaado surifa waa la sarfinaya ay huwa ismigii wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa